alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeenani waa kii soddon iyo lixaad ee ka mid ah kitaabu towxiid aladii huwa xaqullaahi cala alcabiid wuxuu ka bilaabanayaa baabka konton iyo shanaad baabun laa yuraddu man sa'ala billaahi wuxuu ku sheegi doonaa hal xadiida musanifku raxmatullahi caleyh baabun haadaakani baab weeye laa yuraddu lama celiyo loomana diido man qofkii sa'ala wax kugu weydiista billaahi alle alle dartii qofkii wax kugu weydiista inaan la celin karin oo qofkaas aan yac la odhan karin oo loo diidi karin wuxuu ku weydiistay ayuu musanifku baabkan uga hadlayaa can ibni cumara cabdullaahi bni cumar waxaa laga wariyay radia canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man ruuxii sa'ala weydiista billaahi alla wax idinku weydiista fa actuu siiyahu ruuxaas dar alla wax igu sii qofkii ku yidhaahda wax sii waman qofkii istacaada magan gala billaahi alle idinka magan gala faaciiduuhu badbaadiya oo magan magangeliya waman ruuxii dacaakum idiin yeedha oo dan iyo xaajo idinku yeedha fa ajiibuuhu yeela waman ruuxii sanaca idiin sameeya ilaykum idinka xaggiinna macruufan wanaag fakaafi-uu u abaalgudahu asaga fain lam tajiduu haddiidaan helin maa shay tukaafi'uuna aad ugu abaalguddaan hu asaga fadcuu u duceeya lahu ruuxaas xataa tarow ilaa aad ka ogaataan annakum idinku qad kaafa'tumuu inaad u abaalguddeen hu asaga ilaad istidhaahdaan alailahi meel fiican baad waxgaarsiiseen ducada u wada waa haddii taada la kordhiga tarow haddii la godo xataa turow ilaa la idiin malageliyo aad moodaan rawaahu abu daawuud waannasaa'iyu bisanadin saxiix abu daawuud iyo nasaa'iba way wariyeen xadiidkan wuxuu ku bilowday nebigu inuu yidhi man sa'ala billaahi qofkii idinku weydiista alle waxa uu idin weydiistay wax adduunya ha noqdeen oo ilaahay dartii ii caawi buu ku yidhi oo wax iisii ama wax diineed ha noqdeen oo masale diiniyu ku weydiiyo dar alle iga jawaab ku yidhi fa acuuhu siiya hadduu adduunyo ku weydiistana adduunyadii siiyo haddaad awoodid hadduu aakhira wax ku saabsan diin ku weydiiyana fa macnaha uga jawaab weeye taas waa qodob tan labaad man sa'ala billaahi qofkii alla wax idinku weydiista erayga allaah ah inuu wax idinku weydiista keliya laazim ma ah ou yidhahdo ilaahay dartii laakiin tusaale hadduu ku yidhaahdo ilaahigii ku abuuray baan waxaan wax kugu weydiisanaya ilaahigii ku arsaaqay baan wax kugu weydiisanayaa sooma xasuutaan saddexdii nin oo reer bani israa'iil malagu markuu u yimid markii dambeeto inuu ku yidhi ilaahigii waxaan wax kugu weydiisanayaa midabka quruxsan ku siiyey oo kuu socdayay sooma xasuutaan marka ereyga allahna wax waa ku weydiisan kartaa tilmaan kastoo ilaahi leeyahayna waxbaad ku weydiisan kartaa taasi waa qodob qodobka labaad waman istacaada qofkii magan gala bilaahi alle yuu magan galay ilaahay dartii ii badbaadi bi qolyahaas ay dhibahayee magan baan kaaga ahay dar alle igu badbaadi ka badbaadiyo ka celi ama adoo dhib la maaganaa buu wuxuu ku yidhi ilaahay baan kaa magan gala magan ilaahi baan kaaga ah mar hadduu ilaahay kaa hoosgalay qof ilaahay kaa hoosgalay oo magan ilaahay u noqday inaad gacanta la soo aadid iska ilaali ayadana ayib taasuna waa qodob qodobka saddexaad waman dacaakum fa ajiibuuhu qofkii idiin yeedha ama aroos iyo xafladdeeda ha idinkugu yeedho ama meel kale ha idinkugu yeedho sidaa owgeed bay culummadu waxay ka hadlaan qofkii sideedaba wax ku weyddiistay ilaahay magaciisana wax kugu weydiistay xukunkiisu muxuu yahay ma waajib baa inaad wax siisid ma sunna maxay noqonaysaa ayib culummadu waxay isla ogol yihiin qofkaa wuxuu kugu weydiistay in laga caawiyo inay mashruuctoo sax tahay laakiin saxnimadeedu ma waajib bay gaarsiisan tahay ma sunninibay gaarsiisan tahay bay ku kala aragti duwan yihiin qaar culummada ka midii ah waxay leeyihiin qofkaas inaad waxsiisid waa waajib codsigiisa inaad ku celisidna waa xaaraam ha ka yeelin in codsigiisa qofka aad ku celisid ka ogolow qolyana waxay leeyihiin qofkaa in wax la siiyaa waa sunno in la celiyoon waxba la siina waa karaaho qolyana waxay leeyihiin waxaa laga maarmaan ah waxa uu ku codsanayaa lakaa codsanayaa la fiirinaya haduu ku yidhaahda ilaahay dartii waxaad igu caawisaa qori aan qof kusoo dilo dhiig islaama kusoo daadiyo dee waa xaaraam xaaraam buu u kaalman mayso walaa tacaawanu cala alimi walcudwaan hadduu laakiin ku weydiisto wax adiga naftaada aan dhib u geynayn ilaahay dartii waxaan kugu weydiisanayaa magaca alle kugu weydiisanahayaa biyaha karkaraya or dhexgal buu ku yidhi adigu dhexgal maxaa aniga ilahay dartii ugu soo leexinaysaa gal adigu haddaad biyo kul u socotay naftaada wax dhib u geysanaya waa inaysu ku weydiisan ama maalkaaga ilaahay dartii waxaan kuu weydiisanayaa xoolahaaga badda ku shub ku yidhi taas laga yeeli maayo marka wixii wanaaga waa laga ogolaan laakiin wixii kaleeta maya wax caamoo mas-uula ah tahay oo qof baa intaynu yimid ilaahay dartii aan ku weydiiso hal qofu wax wada siiyo xilki waa inaga dhacaya xilkii wuu inaga dhacaya qofkii wanaag kuu sameeya waman sanaca ilaykum macruufan intaana ka gudbin qaybtaa ku saabsan qofkii idiin yeera ajiiba yeeritaankaasu ama aroos buu noqon karaa ama wax kale jumhuurtu waxay qabaan qofkii aroos kugu yeeha waa waajib inaad adeecdid qofkii laakiin wax kale kugu yeedha waa sunna inaad adeecdid waajib kuguma aha ayib qofkii wanaag kuu sameeya uu abaalgudaa la yidhi maxaa loogu abaalgudin laba midkood wuxuu kuu sameeyey oo kale inaad u samaysi ah, shilin buu ku siiy shilin sii haddaadan u awoodin ah, haddii wax weyn aada taa samaynaynin wuxuu ku siiya wax ka sii fiican siisii labada midna haddaadan awoodin wuxuu ku siiyoo kalena ma siin kartid wax ka fiicanna ma siin kartid labadii midna ma awoodid waddo kaluu nebigu kuu sheegay sala allahu calayhi wasalam fadcuu lahu u duceeye ammaana jazaaka allaahu khayran ku dhahay qofkii jazaaka allahu khayran qofkii wanaagga u sameeyey ku yidhaahdaa nebigu wuxuu yidhi faqad ablaqa fi hanaa ammaantii uu ammaanay iyo abaalgudiddii waa ku xeel dheeraaday marka intuba waxay ku tusinayaan inay arrinkaasi fiican tahay qofkii wanaag kuu sameeya inaad u abaalguddo ama waajib baah mise waa sunno waa lagu kala aragti duwan yihi waa lagu kala aragti duwan culamada muslimiintu waa masale isku khilaafsan yihiin weeye fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il al uulaa masalada koobaad munaasabada baabkan iyo kitaabu tawxiid ka dhaxaysa waxaa weeye ilaahay magacyadiisa in la qaymeeyo qofkii wax kugu weydiistaaye magacaas ilaahay aad ku qaymaysi maadaama magac alle wax kugu weydiistay inaad magacii ilaahay qaabkaa ku qaymaysidna tawxiidkaaga dhammaystirankiisay ka mid tahay adoo u xeli karo maantao dhan ilaahay dartii ii caawi lagu leeyahay inaadan dan ka gelinna towxiidkaaga nuqsaan ku jiray daliil u tahay wey saasaa laga wadaa fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il al-ulaa tan koobaad icaadatu man ruux badbaadintii iyo magangelintii weeye istacaada magangalay bilaahi alle qofkii ilaahay magangala in la badbaadiyo weeye hadduu ku yidhahdo ilaahay baan kaa magangalay khalaas ka har athaaniyatu masalada labaad maryama markii uu yimid malkuljibriil waxay ku tiri innii acuudu bika min araxmaan in kunta taqiya ilaahay baan kaa magangelaya haddaad ilahay ka baqaysid bay ku tiri laakiin haddee malag ilaahay soo diray buu ahaayo wuu u sheego u warrama athaaniyatu masalada labaad ictaa'u man ruux siismadiis weeyey in la siiyo sa'ala weydiistay bilaahi alla wax kugu weydiistay athaalidatu masalada saddexaad ijaabatu dacwati yeeritaankii ajiibiddiisi weeye qofkii kuu yeedha xaflad igala soo qaybgal iyo arrimahan igala soo qaybgal iyuu ku yidhi ajiib haddaysan macaasi ahayn wuxuu kugu yeerayo alraabicatu masalada afraad almukaafa'atu in la ysaga abaalgudo cala asaniicati wanaagga la isu sameeyey wixii wanaag ah ee qof kuu galay inaad uga abaalgudid alkhaamisatu masalada shanaad anna ducaa'a baryada anna ducaa'a yeeridda anna ducaa'a mukaafa'atin Eh, anna ducaaa yeeridda dhe ducaynta qofka loo ducaynayo oo qofkii wanaag kuu sameeyey loo duceeyo mukaafa'atun abaalgud bay u tahay liman ruuxii lam yaqdir aan awoodin ilaa calayhi ducadaas mooyaane ama duca lagaa rabaa haddii wanaag laguu sameeyey haddaadan wax kale heli karin haddaad ducadii waxaa weeyaan wax ku dari kartidna wixii kala ku dar asaadisatu masalada lixaad qowluhu nebiga oraahdiisa weeye sala allahu calayhi wasalam uu yidhi xataa tarow ilaa aad argarataan oo ogaataan xataa taclamu weeye annakum idinku qad kaafa'tumuuhu inaad u abaalguddeen ducadaad u wadeen khayr allaha siiyo ilaahay ha barakeeyo ilaahay abaalkiisa jannaka wax fiican baad ugu ducayn ilaad istiraahday ducadaadii wuu hela qofkaani waad u abaalgudeen baabun kani baab weeye laa yus'alu dadka wax laguma weydiisto ee laa yus'alu lama weydiisto biwajhi illaahi ilaahi wejigiisa ila aljannatu janno mooyaane wax kale laguma weydiisto baabkan waa baabka konton iyo lixaad wuxuuna musanifku ku sheegi doonaa hal xadiidu ku sheegi doonaa wuxuuna ka hadlayaa ilaahi wejigiisa markaad ilaahay wax ku weydiisanaysid maaha inaad cid kale wax weydiisanay allaad wax weydiisan kow wejigiisa sharafta badan baadna wax ku weydiisan ilaahu wejigaaga waxaan kugu weydiisay haddaad leedahay waxaan janno ahayn ilahay ha ku weydiisan culimmadu waxay leeyihiin janno keliya ma aha arrimaha waaweyn baa ilaahay wejigiisa lagu weydiistaa laakiin inaad tira ilahu wejigaaga waxaan ku weydiisanayaa kabta suunkeedii oo iga go meelahan ku arki waayey ilaahay wejigiisu intaa waa ka karaama badan yahay wax weyn ilaahay wejigiisa ku weydiiso wejigana waxaa laguu sheegay dee wuxuu ku jiraa sifaatka ilaahay wan wanaagsan buu ku jiraa ilaahay lagu baryo laa yus'alu lama weydiisto oo laguma baryo biwajhi illaahi ilaahay wejigiisa ila aljannatu janno mooyaane wax kale laguma baryo can jaabirin jaabir waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa yus'alu lama weydiisto oo bimacnaa nafyi laga dhigo saan hadda ku macnaynay waxaa kaleetoo laga dhigi karaa laa yus'al yaan la weydiisan biwajhi illaahi ilaahi wejigiisa ila aljanna janno mooyaane wax kale ila aljannatu janno mooyaane wax kale yaan lagu weydiisan rawaahu abu daawuud abu daawuud baa xadiidkan wariyay culammada qayb ka midana way taxsiiniyeen xadiidku wuxuu tilmaamay laa yus'alu biwajhi illaahi laba waxyaalood baa labaduba ka suurtoobaan kan koobaad waxaa weeye qof waxaa ku weydiisan ilaahay wejigiisa oo ha odhan ilaahay wejigiisaan wax kugu su'aashaye waxaad isiisaa lacag waxaad isiisaa waxaas sababtu waxaa weeye raaxadan adduunyo iyo waxyaalahan liiliitee adduunyo ilaahay wejigiisu waa ka wen yahay wax waxaa lagu weydiisto marka hebelow wejiga allaan wax kugu weydiistay shan shilin isi taas maya ha samayn shayga labaadoo suurtooba waxaa weeye inaad ilaahay wax weydiisanaysid ilaahi ha weydiisan wejigiisana waxaa ku weydiisan ilaa janno iyo wax weyn mooyaane waxyaalahan yaryarkaa ilahay ha ku weydiisana si kale u weydiiso waxyaalo kale ku bari laakin wejigiisa ha ku weydiisan tafsiirkaasna waa tafsiir labaad ayib laa yus'alu biwajhi illaahi nafyi iyo nahyi labadaba waa laga dhigi karaa munaasabada towxiidka iyo ka dhaxaysa baabkan ilaahi wejigiisa inaadan janno mooyaana wax kale ku weydiisan waxay ku tusin inaad ilaahi weynaynaysid inaad ilaahi wejigiisa ku weydiisatid waxyaala iska hooseeyaoo taafihoo liitana towxiidkaaga nuqsaan inay ku jirto qaabkaasuu rabaa musanifku inuu u daliishado fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan al uulaa masalada koobaad annahyu waa in la iska reebay can an yus'ala in la weydiisto biwajhi illaahi ilaahi wejigiisa ilaa gaayata almataalibi waxyaalaha la codsado oo la raadsado waxa ugu sarreeyo yoolkaa maahane waxyaalo hoos hoose ilaahay wejigiisa inaad ku weydiisatid reebid la iska reebay weye athaaniyatu masalada labaad ihbaatu sifati lwajhi wejiga tilmaanta la yidhaahdo weji ilaahay in loo sugi karo laakiin keenna uma eka qofkii yidhaahda ilaahay wejiga makhluuqu kalu leeyahy oo ku gaaloobaya lama ogola waxaas waa mamnuuc waa sifo iyo tilmaan ilaahay tilmaamihiisa ka mid oo qur-aanka ku sheegay wayaqaa wajhu rabbika nebigeennaa ku sheegay waa ujeedaa xadiidkii sal alla alayh wasalama wejiga ilaahay siduu yahay inagu ma naqaan sida noloshiisaba inaan u aqoonso ilaahay aayad kursida kuma sheegin allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu inuu alla xayiyaho nool yahay noloshiisaba sidaynaan u aqoon baynaan wejigiisana u aqoon keyfiye ahaan laakiin macnahaas weji ilaahay wuu leeyahay ah qur-aankii baa sheegay oo sunnadii baa sheego waa sugayna baabu maa shay buu baab yahaa jaa'a ku yimid fi low kelmadda low ah isticmaalkeeda low baabkani waa baabkii konton iyo toddobaad wuxuu musanifku ku sheegi doonaa saddex adilo ah midka koobaadi waa aayad waxa weya waxaa ka wada laba aayadood iyo hal xadiid buu ku sheegi doonaa musanifku wuxuu baabkan kaga hadlayaa kelmadda low waa xaraf haddana al buu geliya ashuna waxay gashaa ismigay gashaayo xarafka ma gasho wuxuu ismigan maanta uga dhigayo al u geliyey lafdigaa maanta maqsuud ah kelmadda lafdibuu ka dhiga lafdigaasu ismi camal ula dhaqma culmo badanoo asiga ka horraysaan isticmaashay dayib baabkan iyo labada baab oo ka dambaysa wuxuu musanifku kaga hadlayaa arrimo ku tacalluqa ilaahi qadarkiisa wixii alla uu qadaray bani aadamku inay ka hor yimaadaan oo ku qanci waayaan arrimaha asagaa inaysan sax ahayn inay ku qancaanna ah, inay waajib ku tahay labadaa arrimood baabkan iyo labada baabee ka dambaysaba uu kaga hadlayaa qadarka ilaahay haddaad ku qanacdid waxay daliil u tahay iimaankaagu inuu adag yahay xoog leeyahay qadarka ilaahi haddaad ku qanci weydid waxay daliil u tahay iimaankaagu daciif inuu yahay bay ku tusinaysaa kelmadda low ah isticmaalkeeda dib baan u dhigan doonaa insha allah tacala hadhow baan ka hadlayaa marka baabu maa shayba u baab yaha jowa ah, jaa'a ku yimid fi low kelmadda low iyo wa qowlihii ilaahay wa qowlilaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeya uu yidhi yaquuluuna munaafiqiintu waxay leeyihiin low kaana hadduu noo ahaan lahaa lanaa annaga min al amri talada xaggeeda shay-un wax cun talada moxamed haddaannu wax ku yeelan lahayn maa qutilnaa naalo kuma dileen haahunaa halkaan dagaalkii uxud bay sidaa leeyihiin markii dagaalkii dhacay oo dadkii qaar dhintay qaarna dhaawacmay ayay waxay fureen dacaayaad iyo eedayn ay nebiga iyo saxaabada eedaynayaan sababtoo ah markii waxay ku taliyeen munaafiqiintu magaalada madiine laga baxayey magaalada aan ku dhex dagaalanno bannaankiyeenaan uga bixin nebiguna magaaladii waa ka baxa waxay leeyihiin talada buu diida haddaan talada wax ku lahaan lahayn oo muxamed tala naga yeeli lahaa halkaan maanta kumaana dhimaneen oo nal kuma laayeen oo haddii la dilay yaa hadlaya low waxa weeyaan kaana lanaa min almri talada haddaan wax ku yeelan shayun maa qutila haahunaa halkaa nala kuma dilan yaale nimankii haddii la laayey dabcan dee waa wixii soo haray qayb ka ah. dad badan baa soo haray dad yarna waa dhinteen marka intii dhimatay maha intii noolayd baa dacaayaadkaa furay maxaa la diidan yaha kelmadda isticmaaleen oo low ah. markii dhibaata dhacday oo musiiba dhacday haddii ay sidaa ahaan lahayd haa koronto yari meel hadday ka qaraxdo albaabada masaajidku hadday xirnaan lahaayeen korontadaani ma qaraxdeen hayo wax yaraa si noqday hadday sidaas iyo sidaas jiri lahayd saasi ma dhacdeen oo mar walba tasaa la yidhaahdo dacfiga tawxiidka ku tusin culimmadu waxay leeyihiin kelmaddan low ah dhowr macnay u qaybsantaa waxaa ka mid ah middaan hadda munaafiqiintu ay isticmaalayaan oo ilaahay wuxuu qadaray inaad ka hor imaanaysoo diidan tahay qadarkii ilahay baabaad ka diidan tahayba tusaale ahaan ama sharci ha noqoto ama kowni ha noqoto ayadoo sharciga waxaa weeye tusaale ahaan ilaahay sidaan iyo sidaan sharci hadduusan ka dhigeen saani ma dhacdeen waxaana la ka soo raacay inuu ilaahay sidaan sharci ka dhigay ilaahay baad eedaynaysaa marka waa mamnuuc arrinkaas inaa isticmaashi waxaa labaadoo ka mid qadarka ilaahay inaad xujaysatid oo asagana qaabka uga hortimaadid timaadid waxbaa dhacay waxaan ilaahay baa qadaraye haduusan ilaahay asagu qadarkaa nugu ridi lahayn hawshu saa ma noqoteen si ka fiican bay noqon lahayd oo ilaahay baad la dagaalamaysaa qadarkiisii ayana waa mamnuucoo lama ogola waxaa ka mid ah tamaniga waxa loo yaqaano lowdu tamaniyay noqotaa alla saa u dhici weyday alla saa u dhici weydaydaas labaa loo kala qaadaya wax fiican haduu yahay tamanigaagu ajar baad ka helaysaa haddii aad xumaato tamaninayso aad leedahay alla saa u dhici weyda aan saa u sameeyo xumaatadee dembi baad ka heli afartii soo garan maysaanoo ninkii dhaqaalaha lahaa iyo ninkii ila ahu dhaqaalaha hebeloo kale haddaad isiin lahayd sida hebel uu dhaqaalaha khayrka ugu sameeyaan anna ugu samayn lahaa labaduba waa ahlujanno iyo ninkii xumaha samaynahaya kii saadsaday oo yidhi hebel oo kale hadaan xoolihiisa lahaan lahaa suu u tuntaan u tamashlayn lahaa labadooduba waa dembiile marka lowda noocaasoo kaleetaho tamaniyada ah waxaad hadba tamaniyada ku xidhantaho sheeganaysa lowda waxaa ka macaanideeda nadam iyo waxa weeyaan qoomamo aad ka qoomamaysan tahay khayrku dhaafay khayrku dhaafay iyo shar aad dhex taagan tahay oo aad lahaa aad leedahay haddaysan saan aan maanta samayn lahayn sharkan waa ka badbaadi lahay la midka khabar maxdiya ayaa ka mid ah inay tusaale ahaan noqoto macaanida loo oy intaas waa ka mid iyo wa qowlihi ilaahay hadalkiisa aladiina kuwa waa munaafiqiin kuwaana qaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahoodoo munaafiqiintii kalahay waxay ku yidhaahdeen low ataacuunaa haddayna yeeli lahaayeen leanna dagaalkii uxud markii la galay munaafiqiintii way soo wada noqdeen qaybo badan oo ka mid ah ama kulligoodba waa soo noqdeen maa qutiluu lama dileen walaalahayo waana khilaafeen soo noqdaan ku niriyo kasoo baxa meeshaan maxamed tala gacan kuma hayay yidhaahdeen munaafiqiintii baa saa yidhi haddayna adeeci lahaayeen halkaan laguma dileen marka taladiyadii bay diideen dagaalka saasay ku galeen waana ku khasaareen sidaasay yidhaahdeen marka ayadana waa ku khaldan yihiin waa isla lowdii horeeto fi saxiixi waxaa ku sugan can abi hurayrata radi allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu caleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi ixris dadaal calaa maa shaygii yanfacuka ku anfacaya wixii wax kuu taraya ku dadaal calaa maa yanfacuka laba qodob baa isla soo gelaya adduunyadaada wixii wax kuu taraya ku dadaal gacmaha ka laaban aakharadaada wixii wax kuu tarayana ku dadaal labadaba waa lagu ogolyahay waxay ku tusinaysaa shareecadeennu sida dadka qaar ay u haystaan shareecada masaajid keliya la-aad masaajidka maahana shareecadana meel kastay ka saqaysa dukaamaday gelaysaa oo moolalkay gelaysaa oo wadooyinkay gelaysaa meel aysan shareecadeennu ka hadlin ma jirto marka wixii ku anfacaya adduunkaaga iyo akhradaadaba ku dadaal haddana adigiyoo dadaalaa waxaa laguu diidan yahay inaad kadsoontidoo tiraahda innamaa utiituhu calaa cilmin xoogaa markaad heshid adeer hadde waabanal ku yaqaanaaba dad hooda lahaan ahayo kulligood wada falxad ah maya wastacin kaalmayso bilaahi alle waxaanaad heshay ilaahay umbaa kuugu kaalmeeyey alla u kaalmayso walaa tacjazan ha ka wahsanin cajzigaanu kii ma aha cadamulqudra awood la-aanta ahaa sababtaa kaa qofku kuma eedaysna adoo masaajidka gelaya balaayo kaa xoog badan hadday gardaduub kuu qabato oo masaajidka inay gesho kuu diido eed kuma lihi taas adugu laakiin cajzigaan laga hadlayo waxa weeye ha ka wahsanin wa in asaabaka hadduu kugu dhaco adigiioo dadaalaya shay-un shay falaa taqul ha odhani low annii anugu facaltu haddaan samayn lahaa kaana arrinku wuxuu noqon lahaa kada wa kada sidaas iyo sidaas adigiioo dadaalay ayaa wixii kuu suurtogeli waayeen lanna wax walba ilaahay baa qadaray haddaad markaa baabu low isku fartido low aan sidaa samayn lahaa sidaana iguma dhacdeen waswaas iyo marka dambe waxa ku gelaya qadarka ilahi inaad ku qanci weydi waayahay adigiioo dadaalay oo wax qabtay baa wixii kuu hirgeli waayeen maxaad odhan walaakiin qul waxaad dhahdaa qadara waxaa qadaray allaahu alle waxaan ilaahay baa qadaray inay sidaa noqdaan wamaa wixii shaa'a uu doono allana facala wuu samaynaya waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo qadarullaahi waa ilaahay qadarkiisii arrinkan ulo isu idaafeeyo wamaa wixii shaa alla uu doonana facala wuu samayn maxaa low la isugu diiday fa inna low kelmadda low ah taftaxu waxay furaysaa camala shaydaani shaydaanka camalkiisay furaysaa waa albaab uu kaa soo gelaya weeye xadiidku sidaan asagoo ka faahfaahsan ayuu soo arooray oo nebiga sal alla alay wasllam uu leeyahay almu'minu alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min adaciifi wa fii kullin khayr mu'minka xooga badan iyo mu'minka taagta daran waxaa khayr badan midka xooga badan fii diinihi oo diintiisa ku ad adag oo aan diintiisa ka tanaasulin laakiin labadaba khayr iyo barakay qabaan ayib xadiidku marka dhankaa wuxuu inaga tusinayaa fiicnaanta ay leedahay kelmadda lowa inaan la isticmaalin kelmadda lowa inaan la isticmaalin fiicnaanta ay leedahay ayuu dhankaa inaga tusinaya xadiidku haddii la isticmaalo ka waran de qofku hadduu isticmaalo low waliba qadarka ilaahay uu kaga hor imaanayo waa ku eedaysan yaha kumana fiicna fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan al uulaa masalada koowaad tafsiiru laayatayni labadii aayadood caddayntooda weeyaanoo fi ali cimraan ku sugan labadaba munaafiqiintii ka hadlayay athaaniyatu masalada labaad annahyu waa in la iska reebay annahyu waa diidmo assariixu ee weliba cad can qowli low kelmadda low alla ah iska reebay idaa asaabaka hadu kugu dhaca shay un shay qodax baa ku mudday waddadan xuntaa haddaana soo mareen qodaxba ima muddeenba marka maxaad u leedahay ilaahay baa waxaan qadaray alla wuxuu sameeyaan ahaa wuxuu alla doonaan ahaanaya dheh ahaaliatu masalada saddexaad tacliilu lmas'alati masalada in la cileeya weeye cillada maxaa laga wadaa soo lama odhan low ha odhanin haddii wax kugu dhacaan haa cilladu maxay tahay cilladii baa laguu sheega sababku muxuu yahay bianna daalika arrinkaasu yaftaxu inuu furayo camala shaydaani shaydaanka camalkiisa marka dambe waxaa imaanaya inaad tidhaahdid haddii ilaahay uusan nin iga dhigi lahayn inaan gabar ahaado oo biilkayga iyo masaariiftayda raggu soo saaraan baa ii fiicnaan lahayd haddii ilaahay uun waxaa weeyaan haween iga dhigi lahayn inaan nin ahaadaa saasoo kaleeto oo marka dambe xataa abuurkaaga intaad ka shekedid aad ka eed sheeganaysid ilahay baa imaanaysa alraabicatu masalada afraad alirshaadu dadka in lagu hanuuniyo weeyaan ilalkalaami hadalka alxasani ee wanaagsan ereygaasi waa erey muhim qur aad buu u isticmaala waquuluu linnaasi xusnaa dadka wanaag ku dhahaya waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan waxaad nebi moxamedow addoommadeeda iga gaarsiisaa inay ereyga wanaagsan doortaan laba erey haddaad isu fiirisid mar walba kii sii qurux badan oo ilaahay agtiisa aad ajar kaga helaysi doono ah, hadda u fiirsa erayaashaan isticmaal maalan waxaynu dhahaynaa naayaa baan gabdhaha ku dhahaynaa soo ma dhahan naayaa iyo walaaley iyo abbaaya iyo kee fiican labadan dambaa fiican labadaan dambe isticmaalkooda ajar baad ka heli nin u yeeraysa markaas waryaa hadde kaalay haddaad waryaa tiraahd waxba ka heli mayse laakiin walaalla haddaad ku tiraahd ereygaa wanaagsan ajar baad ku helo nebigaa sheegay kelimada dayibadaha wanaagsan ayada laftirkeedaaba ajar laga helaaba niyadu hadday kuu hagaagto khayr badan allah ku siiya jazaaka allahu khayran baad ku tiro qof ajar baad ka helaysaa waa taan hadeer soo marin u abaalguda soo ma marka ereyga wanaagsan shareecadanu sideeneeba inoogu hagtayba waxyaalaha xunxunna waa inagala dagaalanto afxumada ah raacina aha dhihinana iyo waxyaalaha la midka ah ayib alkhaamisatu masalada shanaad almru waa in la isfaray bilxirsi ku dadaalid calaa maa waxa yanfacu wax kuu taraya wixii wax kuu taraya ku dadaalidooda shareecadeenaa ku fartay maca alisticaanati adoo kaalmaysanaya weliba bilaahi alle oo keliya adugu inaad shaqo tegta ha ku talageline ilaahayna kaalmayso ilaahu igu kaalmee qolyahan hindida aho waddankan degan oo gaalada ah baa waxaa lagu leeyahay subaxii markuu shaqo tegaya intuusan shaqada aadin meesha wuxuu gelhayaa kiniisaduu gelhaya saacad dhan ku jira lagu leeyahay intaas kiniisadii iyo sanamkiiyo wixii baryahayaa oo dantiisa u sheeganayaado wuxuu asagu inay wax u tarayaan aaminsanaa markuu ka dhammaado markaasuu shaqadiisa aadaya mid gaalow haduu sidaa sameeyey adigu intaadan dukaankaaga furan oo shaqadaada aadan aadin oo magaalada aadan u bixin allaah inaad baridid oo dan u sheegatid oo salaatuduxa tukatid oo aad uh, shuruuqii tukatid oo aad ilaahi baridid ilaahu albaabada khayrka ii furaa tidhaahdid miyaadan adugu kaga fiicnayn oo kaga habboonay ayib asaadisatu masalada lixaad annahyu waa in la isu diiday can diddi daalika arrinkaa ka soo horjeedkiisa oo maxaa weeye wa huwa alcajzu waa wahsi qof mashaqaysta noqoto aan tilaabo qaadaynin waa laguu diida baabunahyi reebiddii la yska reebay ayuu u baab yahay can sabi riixi dabaysha caydeeda markii hore kii hore waxaan ku soo marra baabkii hore shareecadeennu inay inugu layliyayso arabkeena inaan hagaajinno qofna ha caayi waxaaba laga hadlayaa hadda waxaan qof bani aadam ahayn oo malaa'ig ahayn laakiin dabayl ah dabayshaas neeftaahoo hawadaahoo halkaa maraysa ha caayin baa lagu yiri ayib sababtu waa maxay sababtu waxa weeye dabaysha haddaad caydid waxaad xoogaa ka hor imaanaysaa ilaahay qadarkiisiiyo awooddiisaad ka hor imaanaysaa sababtu dabayshaani waa xayawaan ilaahay baa wada waa jamaadaad waaye jamaadaad waaye xayawaan yaan odhanay ilaahay baa wada dabaysha in la caayaa waxay la mid tahay tii aan soo marro xilliga in la caaya ah sanadkii xumaa iyo dayftii xumaa bay la mid tahay haddii aad u caayaysid inay ayadu iskeeda u madax bannaan oo waxay rabta ay samaynayso adaaba shirki ku jiraba sababtu waxa weeye waxaad aaminsan tahay wax ilaah labaad ah oo wuxuu rabaa samayn kara inuu jiraad ka aaminta dabayshii waa gaalnimo inaad u aaminsan tahay sabay dabayshu ayadaa waxaan sababtay ilaahay baa keenay laakiin ayadaa sabab u noqday laftirkeeduna saxmaa marka dabayshu marna ma mutaysata in la caayo ayb baabkani waa baabka konton iyo sideedaad weeye xadiidkanuuna musanifu ku sheegi doonaa raxmatullaahi alayh can ubay bni kacbin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisii qaala wuxuu yidhi laa tasubuu ha caayina alriixa dabaysha waa nahyi taxriim ah. lama ogola dabaysha inaad caydid waayahay dabayshi maxaan samaynaa haddaan aragno fa idaa goortii ra'aytum aad aragtaan maa shay takrahuuna aad karaahsanaysaan wax aad dhibsanaysaan dabaysha haddaad ka aragtaan muxuu noqon karaa dabaysha inaan ka aragnay waxaan dhibsanayno wuxuu noqon karaa kulaylkeedaoo daran dabayl daran oo kulayl wadata waa waxaan dhibsanayno wuxuu noqon karaa dabayshu inay noqoto dabayl baraf wadata waa waxaan dhibsanayno wuxuu noqon karaa dabayshu inay noqoto dabayl si xooga ah u dhabanaysa oo u kacaysa ayaduna waa waxaan dhibsanayno wax un la dhibsada haddaad dabaysha ku aragtaan faquuluu waxaad dhahdaan allaahuma allahayow innaa anagu nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa min khayri haadihi tan ayadaa wanaageeda arriixi ay dabaysha ah kow su-aashaa ilahay weydiisha ilaahu dabayshaan ku weydiisanaynaa labo iyo wa khayri ma shay khayrkiiyo wanaaggii fiihaa dhexdeeda ahaaday wixii khayr oo dhexdeeda ahaadayna waan ku weydiisanaynaa saddex iyo wa khayri maa shay wanaaggii umirat la faray oo lala soo diray bihi asaga wixii khayr oo ay la socotana ilaahu waan ku weydiisanaynaa saddexdaas khayrba waan ku weydiisana wanacuudu waxaan kaa magangelaynaa allow bika adiga min shari haadihi tan ayadaa dhibkeeda arriixi ee dabaysha ah kow iyo wa shari maa shay dhibkii fiihaa dhexdeeda ahaaday labo iyo wa shari maa shay sharkii umirat la faray bihi asaga wixii shar ee la faray ayadana ilaahu waan kaa magangelaynaa ayada lasoo faray xadiidkan imaamu tirmidi baa saxiix yeelay wuuna wariyey xadiid kaloo waxaa jira tilmaamaya alriixu min rawxillaahi taatii biraxmati wa bilcadaabi falaa tasubuuha axmed baa wariyey dabayshu naxariista ilaahay bay ka mid tahay waxay la timaadaa raxmad alle cadaabna way la timaadaa labadaba waa suurtagal miday tahayna kama warqabtid ha caayin marka nebigeenna inoo sheegay sal alh wasalam ayib dabaysha ummadaa ilaahay ku halaagay qolyihii reecaad markay arkeen dabayl iyo daruursu wada socda haadaa caaridu mumtirunaa bal huwa mastacjaltum bihi riixun bali waa dabayl sidaa awgeed nebigu markuu dabayl arkay iyo waxyaalaha noocaasoo kaleeta gurigu galaya wuu soo baxaya waxyaalahaas samayn jiray onkod iyo markuu wax arko isbedelada noocaasoo kaleeta uu dareemo sala allahu calayhi wasalam dabayshu dabayl xoog badan bay noqon kartaa dabayl daciifoo si tabardaran ku socotay noqon kartaa dabayl waxtartay noqon kartaa dabayl daciifay noqon kartaa soomaalidu laakiin shar unbay ka aaminsan yihin mar hadday dabayl arkaanba qofkaa dabayl baa martay iyo xataa iyadoo soo socoto markay arkaan waa inagii sheegno faryaro bidix bay yidhahan faryaro bidix faryaro bidix faryaro bidix xaggay marinahayaan balaayo uu shaydaan ku dhex ku dhex yahay u haystaa saxna ma dabayshu waa sidaa nebigu uu sheegay sal alay wasalam daawaduna waxay ku jirtaa dariiqi nabiga in la maro calayh salaatu wasalaam dabaysha markaad aragtid ilaahu khayrkeeda iyo wixii khayr oo aad soo dirtay iyo wixii khayr oo dhexdeeda ahaaday baan ku weydiistay magaalooyinka marka la gelayaa la mid ah, magaaladan khayrkeeda khayrka dhexdeeda ahaaday dadka dhex degan khayrkooda sidaasaa loo weydiistaa laakiin ayadu bixaddi daatiha iyo iskeeda dhib iyo dheefa gacanta uguma hayso fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan alulaa masalada koowaad annahyu waa in la iska reebay reebid la iska reebay weeye can sabi riixi dabaysha caydeeda dabayshaa la yidhi dhulkama la caayi karaa maya shimbiraha maya cidna ha caayi athaaniyatu masalada labaad alirshaadu waa hanuunin la isku hanuuniyey iyo tilmaamid ilalkalaami hadalkii annaafici ee waxtarayey idaa goortii ra'a al insaanu insaanku maa wax yakrahu uu dhibsanayo waxaad markaad aragtid wax ajarna aad ka helaysid ilaahina uu kaaga raali noqon ku hada haddaad dhibaato aragto tira hoogayo ba'ayey aad tidhaahdid hadda hoogayo ba'ayey tiriye hoogayo ba'aya wax ma kuu tarin tooshow geel dhicbaa nin laga sheega hoogayow ba'ayey dabiilkaama badbaadin karto ajarna ka heli maysi marka markay wax dhacaan ama waxaad dhibsanaysid erayga carabkaaga waxaad bataa waxaan soo marray nebiyullaahi ibraahim oo dab lagu tuuray tol beelay muusan odhan xasbuna allah wanicma alwakiil bi nebiyullaahi moxamed baa qolyihii gaalada ahaa u e, awood sheegteen oo la yidhi hadduusan ha cararo meesha isaga baxo xasbuna allah wanicma alwakiil marka markay wax isbedelaan oo isbedel aad dareentid korontaa qaraxday meel baad ku hantaa turootay shil baabuur iyo waxbaad dareentay halisnimaad dareentay ilaah isku halleh dabayl baad aragta kugu soo socota ilahu khayrkeedaan ku weydiistay inta badan waxaa la waafajiya arrinkan qofka markuun dhibkaani ku dhicin ilaahay ku xiran oo baryada ilaahay ay ku badan tahay oo carabkiisu ilaahay ay dikrigiisu uu ku badan yaho qalbigiisa iyo calaaqada ilahay uula leeyahay ay ku weyn tahay markuu dhib yara dareemana markii horeba meeshuu jeclaayo qalbigiisu ku xiraabu aadaya ayib ahaaliatu masalada saddexaad alirshaadu waa in la isku hanuuniyey ilaa annahaa dabayshani ma'muuratun mid la faray wey dabayshan ilaahay amarkiisa ku socotaa waa amru taskhiirin wa tashiil ilaahay baa fududeeyey ee amar takliif ay ku saaran tahay ma aha alraabicatu masalada afraad annahaa dabaysha ayadu qad tu'maru in la faraa suurtooda bikhayrin wanaag waqad tu'maru in la faraa suurtooda bisharin balaayo labadaba way la socon karta labadaba maadaamay la socoto tii khayrka kugula soo socota inay tahay ma tii khayrka la soo socota haddaad tira faryaal bidax ka war xaggayga mar oo baa tira khayrkaaga dhinacigala mar tii sharka kugula soo socotayna aad ka aamustid labadaa midna ha samayna dhexdooduu khayrku ku jiraaya ilaahu khayrkeedaan ku weydiistay sharkeedana waa kaa magangalaa magaalada markii la gelayaa la mid gabarh haddaad guursatid baa la ilaahu gabadhaan khayrkeeda iyo khayrkii ku abuurtay iyo wixii dhexdeeda ahdo wanaagan ku weydiistay wixii shara waan kaa magan galay gaadiid haddaad iibsataa la mid ilaahu gaadiidkan baabuurkan geelaan faraskan diyaaraddan ilaahu khayrkeeda wixii khayroo loo sameeyey ayaan ku weydiistay saasaa la rabaa marka baabu qowlillaahi ilaahay hadalkiisa ayuu u baab yahay alla uu yidhi yadunnuuna waa baabka konton iyo sagaalaad wuxuu sheegi doonaa musanifku hal aayad iyo hadal dheer oo ibnuqayim uu leeyahay raxmatullaahi calayhi oo aayaddaasi uu ku faahfaahinayo yadunnuuna waxay malaynayaan billaahi alla ayay waxay u malaynayaan hayraalxaqi xaq waxaan ahayn dhanna aljaahiliyati dadkii jaahiliga ahaa siday ilaahay wax uga malaysan jireen bay munaafiqiintuna ilaahay wax uga malaynayaan yaquuluuna waxay leeyihiin hal lanaa muu noo sugnaado min alamri talada xaggeeda shay-un shay alla muxamed talada muu naga baalgeliyo wax naga siiyay leeyihiin qul waxaad dhahdaa nabi muxamedow ina alamra maamulka iyo talada kullahu dhammaantiisuu u dhan yahay lilaahi allah ayuu u sugnaada taloo dhan allah iska leh alaa lahu lmru alaa lilaahi diin lkhaalisu iyo alaa lahu lmru iyo walkhalqu iyo maamulna asagaa iskale cibaadana asagaa iska leh yukhfuuna way qarinayaan fii anfusihim naftooda dhexdeeda maa shay laa yubduuna aysan kuu muujinayn laka adiga nacayb ay nebiga u qabaan guuldarre ay la jecel yihiin nebiga iyo saxaabada bay qalbiga ku hayaan laakiin markay nebiga arkaan waa u dhoola caddaynaya nebigu ha guulaysto ayuu odhanhaya mana la raba guul munaafiqiintu saas weeye yaquuluuna waxay oranayaan low kaana muu noo ahaada lanaa anaga low kaana hadduu ahaan lahaa lana anaga miduu noo sugan yahay min al amri talada xaggeeda shay-un shay maa qutilnaa naalu kuma dileen haahunaa halkaan aayadda wuu ii dhammaystirayaa aniga nusakdiinnu waxaa laga yaabaa qayb ka mida inay ka tagto qul waxaad dhahdaa low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna kuwa ku dhex sugan haddaad ahaan lahaydeen la barasa way soo banbixi lahaayeen alladiina kuwa kutiba la waajib yeelay calayhim dushooda alqatlu dilitaanka ilaa madaajicihim meelihii lagu dili lahaabay imaan lahaayeen xataa haddiidaan soo baxdeen ee aad isdharriijin lahaydeen oo meeshiinni baroosinka aasan lahaydeen qofkii dil ilaah ugu talagalay meeshii loogu talagalay buu imaanaya ilaah sidaa wuu sameeye si uu dadka u kala saaro iyo waliyabteliya suu u muujiyo u imtixaamo allaahu alle maa waxa fii suduurihim laabahooda ku dhex sugan iyo waliyumaxisa suu u kala sooco maa waxa fii quluubihim quluubtooda ku dhex sugan wallaahu allana caliimun alla aad u yaqaano weeye bidaati suduuri laabaha waxa ku jira waxaad ku hadashay iska dhaaf waxaad fal ahaan u suubisay iska dhaafe qalbigaaga waxa ku jiran weli banaanka imaan buu ilaahay og yaha ayib qur-aanku afar meelood ayuu afcaal dadku ay sameeyaan wuxuu u tiiriyey jaahiligii inay tahay islaamnimada ka horreeyey kow hadda waxaan haynaa danniga malaha qaar ka mid ah dhanna aljaahiliyati ilaahay waxay ka filanayaanoo u malaynayaan sidii dadkii jaahiliga ahay ee islaamnimada ka horreeyey waxaa la mid ah xukumka iyo maamulka afa xukma aljaahiliyati yabquun xukum jaahili ah dad raadinayo diinta ilaahay ka soo horjeeda waa wax maanta adduunka qasaya saddex tabarujka gabdhuhu intay isqurxiyaan oo kaba dheer dheer qaataan oo lugaha dhulka ku garaacaan oo waxwayso walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa afar waxaa la mid ah oo qur uu tilmaamay oo la diiday waxaan tilmaannay daniga iyo xugumka iyo tabarujka saddexdaba waa tilmaanay mid afraadna way jirtay oo xamiya ah xamiyat aljaahiliyati santaaggii iyo qabyaaladii jaahiliyada annagoo ree hebel ah annagoo hebel ah wax soomaaliya afeeyeyba ah oo nin walba qoyskiisu uu wuxuu leeyahay qaran camal oo la fiican yahay dadka kalena uu arka dugaag iyo waxaan naf lahayn iyo wa qowlihi ilaahay hadalkiisa addaanina kuwa malaynaya waayo kuwa malaynaya ayaddu ka hadlaysa waa mushrikiinta iyo munaafiqiinta bilaahi alle sawi xumo malihiis ilaahay bay waxay ka filanayaan wax xun una malaynayaan waxun inuusan nebiga u gargaarayn inuusan wanaag siinaynin iyo waxyaalaha la midka ah korkooda waxa ahaaday daa'iratu sawi balaayooyin ka wareega iyo masaa'ib ka wareega dushooda allah ayaga ku rida baa lihi qaala bnuqayim ibnuqayim baa wuxuu yidhi halkaa waxaa inooga soo baxay aayaadkaa markaan fiirinnay malaha xun oo ilaahay wax xun inaad ka malaysatay mar walbeetaba waa dhaqan lagu yaqaano munaafiqiinta iyo mushrikiinta muminiinta laguma yaqaano ilaahay waxay ka fishaan mar walba wanaag qaala bnuqayim bnuqayim wuxuu yidhi fil aayati luulaa aayadda koobaad labadan aayadood tan koobada suuratu alcimraan ku sugan fusira waxaa lagu fasiray haadaa kan addannu ee malaha ah biannahu alle laa subxaanahu nasahnaaye laa yansuru inuusan u gargaaraynin rasuulahu rasuulkiisa waxay ka wadaan munaafiqiintu ilaahay rasuulkiisa u gargaari maayo kow wa anna amrahu nebiga arrinkiisuna sayadmaxillu inuu dhammaan doono labo wa fusira waxaa kaloo lagu fasiray bianna maa shayga asaaba ku dhacay hu nebiga maalinkii uxud lam yakun inuusan ahayn biqadarillaahi ilaahay jaangoyntiisa iyo wa iyo muqoradka iyo maamulidda alle iyo xikmadiisa fa fusira waxaa lagu fasiray biinkaari alxikmati xikmada ilaahay ayay diideen oo inkireen iyo wa inkaari alqadari qadarka ilaahay oy diideen iyo wa inkaari an yutimma an yatima inuu dhammaystirmo diidid ay diidan yihiin amru rasuulihi rasuulkiisa amarkiisa an yatima haddii yaadal kordhigo an yutimma haddii la godana inuu ilaahay dhammaystiro amra la kordhigaya markaas oo mafcuul baa laga dhigaya amra rasuulihi rasuulkiisa amarki wa an yudhiraya inuu ka muuj ka guulaysiiyo hu nebiga allaahu alle ama hu diinkiisa allaahu alle caladiini diimaha kullihi dhammaantiisa diinta nebi maxamed inay diimahao dhan ka sarrayso wa haadaa kanina huwa asagaa dhannu sawi malaha xuna alladii kaasoo danna ay maleeyeen almunaafiquuna urkagaalada iyo walmushrikuuna mushrikiintu fii suurati alfatxi suuratu lfatxi wa innamaa kaana wuxuun ahaa haadaa kan danna saw-in mala xun wuxuun u noqday li'nnahu asagu dhannun waa male malahaasoo hayru maa shay kayrkiisa yaliiqu u cunama bihi alle subxaanahu alla hufnaayi waxaan ilaahay munaasab u ahayn oo ilaahay ay ka fisheen weeye wamaa shay weeye yaliiqu aan u cunamin bixikmatihi ilaahay xikmadiisa iyo wa xamdihi mahdintiisa iyo wa wacdihi yaboohiisa asaadiqi ee runta ah faman danna qofkii maleeya annahu alle yudiilu inuu u gargaaraya albaaila baadilka cala alxaqi xaqana uga gargaarayo qofkii sidaa maleeya idaalata gargaarid mustaqiratan ee sugnaanaysa oo yadmaxilu uu la tirtirmaya macaha la jirankeeda alxaqu xaqu qofkii sidaa maleeya ow ankara ama inkira an yakuuna inuu yahay maa wixii jaraa dhacay oo socdo nebi maxamed ku dhacay maalinkii uxud biqadaa'ihi ilaahay qadihiisa iyo xukumkii iyo waqadarihi jaangoyntii inay tahay qofkii inkira ow ankara ama diida an yakuuna inuu yahay qadaruhu ilaahay qadarkiisu lixikmatin xikmad baaliqatin ee xeel dheer xikmadaasoo yastaxiqu ilaahay uu ku mutaysanaya calayha dusheeda alxamda mahad qofkii taa diido yidhaahda wax dana meeshaan kama muuqdaan iyo wanaag mina bal zacama ku andacooda anna daalika arrinkaasi limashii'atin doonitaan inuu yahay mujaradatin oo bas fadaalika kaasi dannu ladiina kuwii malahooda weeye kafaruu gaaloobay fa weylun halaag daran liladiina kuwii ayuu u sugnaaday kafaruu gaaloobay minan naari naar xaggeeda halaaggaas xaaluu ka ahaaday Allah wa akharu naasi dadka badankoodu yadunnuuna waxay malaynayaan billaahi alle waxay u malaynayaan danna saw'i i mala xun fii maa waxaa yakhtasu gooni la ah bihim ayaga waxay ayagu gooni la yihiin oo noloshooda iyo ku saabsan ilaahay ilxun bay ku fiiriyaanoo waxxun bay ka filanayaan kow waa dadku say u badan yihiin iyo wa fii maa waxaa yafcalu ilaah uu ku samaynayo husheegaas biqayrihim ayaga cid aan ahayn walaa yaslamu kama badbaadayo min daalika malahaa xun xaggiisa ilaa man ruux mooyaane carafa bartay allaaha alle iyo wa asmaa'ahu magacyadiisa iyo wa sifaatihi tilmaamihiisa iyo wa muujiba xikmatihi xikmaddiisu waxa ay keensanayso iyo wa xamdihi mahadintiisu waxay keensanayso falyactani ha daneeyo allabiibuu qofka caaqilka ahee dhugmada iyo kasta leh annaasixu ee u khayr miiraya linafsihi naftiisa bihaada arrinkan ha u dhug lahaado walyatub ha u toobadkeeno ilallaahi alle walyastakfir dembidhaaf ha ka weydiisto hu alle min dannihi malihiisa birabbihi rabbigii uu u maleeyey danna saw-i mala xun walow fatashta haddii aad baartid man ruuxa fatashta aad baartay la ra'ayta waxaad arkaysaa cindahu agtiisa tacannutan madax adayg iyo diidmo cala alqadari qadarka ilaahay uu ka madax adag yahay iyo wa malaamatan canaanid canaanid ee canaan lahu qadarka ilaahay uu canaananayo maxay saas ku dhacday iyo maxaa saanaalo ku sameeyey iyo wa annahu amar yashaaniya kaana inay ahayd yanbaqii miday u habboon tahay an yakuuna inuu ahaado kada wa kada sidaas iyo sidaasaa fiicnayda ilaahay muxuu sidaa u sameeyey ayay odhanaya qaarkood fa mustaqillun dadkii waxaa ka mid a mid arrinkaa yaraystay iyo malahaa xun wa mustakirun mid badsaday baa ka mid oo ku halaagsamay wafattish adugu balbaar nafsaka naftaada hal anta adugu saalimun dhibkaa ma ka badbaaday oo qof ka badbaada miyaa tamse waa dhex fadhida fa in tanju haddaad ka badbaadid minhaa ayada tanju waxaad ka badbaadin min dii cadiimatin musiibo weynan u saaxiib ah wa ilaa haddii kaleeta fa innii anugu laa ikhaaluka kuu malayn maayo binaajiyan inaad badbaadays mid badbaadaya inaad tahay u malayn maayo haddaba dadku malaha xunoo ilaahay ka malaystaan dhinacyo kala badan dhinacyo badan ayuu leeyihi tusaale ahaan qofkii ilaahay naxariistiisa ka quusta oo yidhaahda ilaahay waxba aniga isiin maayo ilaahay wuxuu ka maleeyey mala xun danna sawibuu soo gelayaa qofkii mooda ilaahay owliyadiisa inuu cadaabayo cadowgiisana u raaxaynayo jannada aleylehi ilaahay si xun buu u maleeyey qofkii mooda makhluuqaan ilaahay uu abuuray macnala-aan inay adduunka ku joogaan ilaahay si xun buu u maleeyey qofkii moodoo isleh ilaahay addoommadiisa qiyaamada isuma keeni karo oo awooddaas male qofkii sidaa aaminsan waxun buu ilaahay ka malaysanaya malaynaya qofkii isle qofkii camal wanaagsan la yimaada oo cibaadaysta oo cumrigiisa ku dhammeeya inuu ilaahay raalligeliye iyo rasuulkiisa inuu ateeco qofka asagaa camalkiisaa ilaahay ka dayacaya qofkii aaminsan mala xun buu ilaahay ka qaada qofkii is yidhaahda ilaahay tilmaamihiisa iyo magacyada uu leeyahay sida meeshaan ka muuqata waa macno baatila aaminaayey ilaahay malo xun buu ka maleeyey qofkii mooda ilaahay xumaan u maleeya iyo hoosayn dee malo buu soo gelayaa danna soo ubuu soo gelayaa qofkii maleeya mulkigiisu inuu madax bannaan yahay oo ilaahay boqortooyadiisa uu ka hoos baxayo wuxuu soo gelayaa danna sow buu soo gelayaa qofkii mooda ilaahay subxaanahu wa tacaala horay inuusan u jiri jirin ee gadaal uu wax ka abuurmay noqday waa aflagaada iyo xumayn ilaahay uu aaminsan yahaye dee qof xun buu noqonayaa markaas qofkii tilmaamaha ilaahay diida oo yidhahda ilaahay wax ma arko waxna ma maqlo shubhooyinka noocaasuna ay ku dhashaan danna sawi buu soo gelayaa malo xun buu ilaahay ka aaminay qofka aaminaya ilaahay dadka faasiqiinta iyo kaafiriinta iyo inuu jecel yahay oo waxa weeyaan jecel yahay mu'miniintanu nicib yahay dadka ilaahay malaha xun ka malaysay buu soo gelayaa qofka aamina ilaahay acmaasha wan wanaagsan raalli inuusan ka ahayn oo jeclayn malaha xun buu soo gelayaa laba shay oo cagsi isku ohon marra isu imaan karin isku mid inay yihiin qofkii aamino sidaas ilaahay waxa weeyaan ka aamina asagana wuxuu soo gelayaa malaha xun qofkii ilaahay baa caruur iyo xaas la aamina wuxuu soo gelayaa dadka ilaahay malaha xun ka malaystay qofka aamina ilaahay agtiisa waxa yaalla in macaasi lagu gaari karo ilaahay buu malaxun ka malaysta qofka aamina hadduu ilaahay shay darti uga tago ilaahay wax ka khayr badan inuusan siinaynin oo hungurixumo noocaasa qaba ilaahay malaxun buu ka qabaa qofka aamina ilaahay addoonkiisa wanaagsan intuu u caroodo inuu halaagayo oo wanaaggaas uu addoonkaasu eeday isagana waa malaxun qofkii aamina cabsida ilaahay laga cabsado iyo jacaylka ilaahay la jeclaado iyo codsiga ilaahay wax lagu codsa laga codsaday inaan horumar lagu gaaraynin ilaahay malo xun buu ka malaysa qofkaasi qofka aamina macaasida ilaahay la caasiya ajar laga helaya qofkii aaminsan asagana danna soowi buu soo gelayaa iyo malaha xun marka kulligood waxaasoo dhan ibnuqayim uu tilmaama kitaabkiisa zaadulmacaadka markuu aayaadkan hadda soo marray ka hadlaayey dadku dhinacyo kala duwan inay ilaahay mala xun u qaadaan ayuu tilmaamay raxmatullaahi alayhi fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu al uulaa masalada koobaad tafsiiru aayati aali cimraan aali cimraan aayaddii ku jirtay fasirideeda iyo caddaynteeda weeyoo ay sheegtay munaafiqiintu malaxun inay ilaahay ka aaminsan yihiin athaaniyatu masalada labaad tafsiiru aayati alfatxi oo ayana ahayd munaafiqiinta iyo mushrikiintuba ilaahay mala xun inay ka aaminsan yihiin adigu marka ka muslim ahaan ilaahay maxaad ka aaminsan taha wanaagsan ilaahay ka aamin wax wanaagsan ilaahay ka filo sidaas weeye wuxuuna ilaahay tilmaamay addoonkaygu wuxuu iga malaysta unbaan hadduu wanaag iga malaystana wanaag buu iga helin hadduu xumaato iga fishana dee asagaa ishaleeyo meel xun istaagay athaalidatu masalada saddexaad alikhbaaru waa ka bi anna daalika malahaa xuni anwaacun qaybo inuu leeyahay oo yahay laa tuxsaru aan la koobi karin qaybo badan buu leeyaha malaha xunoo dadku ilaahay ay ka malaystaan alraabicatu masalada afraad ee ugu dambaysa annahu malahaa liitee xun laa yaslamu ka badbaadi maayo annahu amar yashaaniya laa yaslamu ka badbaadi maayo min daalika malaha liitee xun ilaa man ruux mooyaane carafa gartay al asmaa'a magacyada alle iyo wa sifaati tilmaamihiisa oo wa carafadeedna gartay nafsahu naftiisa miskiin inuu yahay daciif inuu yahay is ogaaday qadarka naftaadu ay la eg tahayna uu la egyahayna meeshaada isdeji waxay yidhahdaan culummadu qad eh, raxima allaahu man carafa nafsahu qadra nafsihi naftiisa itaalkeeda qofkii ogaada iyo waxay tahay iyo miskiinnimadiisa ilaahay ha u naxariiso adduunyada waxaa kugu daran adoo bani aadam oo candhuuf ka samaysan oo sanka iyo indhaha iyo dhagaha iyo afkaba intaba qoyaan ku leh gadaalla saxaro iyo kaadi ku leh inta u dhaxaysana boosaneer waxa weeye saxarada iyo kaadida lagu kaydiya adoo noocaasa inaad awoodda ilaahay sheegatid oo kibirtid oo ilaahay mala xun ka malaysatid ayaan darro weeyaan wallahu aclam wsala allahu baaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi